bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu fasl fii zakaati اlfiطri zakaatu اlfiطrigii axkaamteedii caddaynteediiba u fasal yahay watajibu zakaatu اlfiطri baa waajibto zakaatu اlfiطri biثalaaثati sharaa'ida maca ثalaaثati sharaa'ida lala qabo ama biثalaaثati sharaa'iday ku waajibtaa saddex shardi jiritaankood ama helistood bay ku waajibtaa sakaatulfirigii alislaamu islaamnimo oo gaalkii marka ma laga dalbanayo inkastoo mukhaadab furuucda shareecada ku yahay kutubta usuulkana lagu sheego taas aakhiro yay ka hadlaysaa axkaam aakhiro waaye halkaanna waxaa looga hadlaa axkaam adduunyo hadda isagoo gaal a ah zake bixi ma la dhihi karaa sakaatulfidri maya marka kutubulusuul iyo furuuc laba baabay ka kala hadlaan markay meeshan joogaan horena waa u sheegnay majmuucana imaamu nawowi waa ku sheegay alislaami islaamnimo gaalkii baa baxay ayb gaalkii marka kuma waajibayso zakaatulfitr ilaa hal xaalad maahan hal mar halkaas marna waxay tahay addoon muslima ah hadduu leeyahay addoon muslim ah haddii uu leeyahay zakaatulfitrigiisa nafaqadiisa awalba isagaa laga rabay haddii nafaqadiisii laga rabo ninkanna ay marka hore waxay ku waajibaysaa addoonka addoonkii marka maal iyo ahal uma aha isaga nafaqadiisuna waajib isaga naftiisa kuma aha addoonkii bay ku soo waajibaysaa uma qofkii ka bixinaya usoo gudbay marka kii ka bixinaya marka gaalkaas uu noqona marka waa inuu baxshaa saasay leeyihiin halkaas unbaa suuraa laga sheegay waguruubi shamsi qoraxdii dhicitaankeedii min aakhiri yowmin ay dhacdo maalin ta ugu dambayso min shahri ramadaan oo bisha ramadaan ah bil ramadaan maalinka ugu dambayso qoraxdeedu inay dhacdo ayb yay ku waajibtaa waa wakhtigii ay waajibaysay buu sheega qoraxdu markay dhacdo waana qowlka jadiidkaa sidaas dhahayo qowlulqadiimka isagu wuxuu leeyahay waagu markuu baryo ciidda ayay sakadu waajibayey sakatulfiri ayb labadaas qowl iskhilaafkoodana masaa'ila iskaga dhismo oo yacnii dad wujuubka uga dhaco iyo kuwa oo wujuubka ugu sugnaada iyay leeyihiin ayb qofkii marka dhinto markay qoraxda dhacdo kabacdi calى اlqowli اljadiid iyo qofkii la dhalo waxaan ujeedaa qofkii qoraxda markay dhacdo kabacdi qofkii dhinto waa laga rabaa qofkii dhashana lagama rabo calى اlqowli اljadiid marka la qabto qadiimka marka la qabtana ninkii dhinto qoraxdu markay dhacdo kabacdi waagu uusan beryin subaxa ciidda calى اlqowli اlqadiim wax zakaaة a ah lagama rabo welimaba la gaarinba waqtiga wujuubka isagoo wuxuu waajibinaa qadiimku bacd اlfajr qowluljadiidkuna waxaa weeyaan bacd اlguruub marka qoraxdu hadday dhacdo kabacdi ninkii dhinto markaa kadib waa laga rabaa zakaatlfitrigiisa waa la dhiibaa mara ayb calى اlqowl اljadiid wawujuudi اlfadli dheeraad helitaankiisa can quutihi ka dheeraadsan quudkiisii iyo waquuti ciyaalihi iyo ciyaalkiisa quudkooda fii dalika اlyowmi maalinkaas ciidda wax ka badanna waa inuu haysto maalin isaga quudkiisii iyo dadkii uu nafaqaynayo quudkooda wax ka dheeraadsan hal suus haddii uu haysto oo intaa ka badan saacii marka zakadii zakaatulfirigii waa ku waajibtay naam si fudud marka loo sheegay saddex shardi waayo shuruuddaani alislaamu wاlxuriyatu wاlyasaar imaamu nawowi saasuu leeyahay islaamnimo xornimo addoon maku waajibayso walyasaar iyo eh, inuu qofku wax leeyahay oo qani uu yahay hinaha iyo tanaadnimadana waxaa laga fiiriyaa meeshaan zakaatulfidriga marka la joogo sidaan uu sheegay musanifka oo ah marka uu gaaro quudka uu maalinta ciidda iyo habeenka ciidda wixii isaga iyo dadka nafaqadoodu waajibka ku tahay ay cuni lahaayeen wixii ka dheeraadsan ninkii haysto waa qani meeshaan aan joogno zakaatulfidriga oo markaa way ku soo waajibe <clears throat> wayuzakii waa zakaynayaa qofka can nafsihi nafsadiisuu ka zakaynayaa iyo wacaman buu ka zakaynayaa axad talzamuhu ay ku laasimayso nafaqatuhu nafaqadiisu min almuslimiinana xaal uu ka mid yahay mankaas min almuslimiin marka waxaa baxayo dad nafaqadoodu waajib ku tahay oo gaalo ah hadday jiraan sakadooda ma dhiibaayo xadiidkii yacnii min almuslimiin ziyaadadii ku daraysaa laga qaadanaa markamarka jihaatu taxamul meelaha laga xambaarto sakaatulfitriga wujuubkeeda cidda inaad ka bixiso ay kugu waajibayso jihaadku waa saddex almilku wاnikaaxu wاlqaraabatu milkiga addoommadaa ku soo galo nikaaxina xaaskaagii waa ka bixinaysaa iyo qaraabadiina waxaa ku imaanaya de ilmaha aada dhashay iyo waalidka iyo adaad adeen nafaqaynayso saddexdaas waa marka ayb jihaatu taxamuli can gayrihi alaaثun saddex weeyaan almilku wاlnikaaxu wاlqaraabatu ayb dhammaantoodna marka waxay keenayaan inay fidradu zakaatulfitrigu qofka dadkaa inuu ka bixiyo inay ku waajibayso qof ajnebiya oo iska nafaqeeyo isaga oo uu iska biilo oo ajnebi ah ajnebi marka la leeyahan hadda waxaa loo jeedaa dadka aysan baabu nafaqaad nafaqadooda waajib aysan kugu noqonaynin oo dhan baa ajnebi markaan laga wadaa nin walaalkaa ood biisho iyo in adeerkaayd wax iska siiso oo biisho iyo kuwayaalkaasoo kale zakadooda lagaama raba nacam nafaqadiiba waajib maba ahaynba awalba tadawucay iska ahayd markaa nin ajnebi ah haddaad wax siiso oo adiga aad biisho zakadiisiina lagaama raba haddaad ugu tadawucayso wax kale waa laakiin wujuub iyo luzuuman ka hadlaynaa ayb wayusakii can nafsihi buu ka sakaynayaa iyadaasoo ka bilaaba wacanman talzamuhu iyo ciday ku laasimaysa nafaqatuhu nafaqadiisu ay ku laasimaysa isaga min almuslimiinana ka mid a muslimiinna ah saacan ayuu sakaynayaa uu dhiibayaa suus min quuti beladihi beledkiisa quudka laga cuno ah ayb quudkaas marka waxaa shardi ah an yakuuna mucasharan wixii ay sakada ka bixi jirtay waxyaabaha marka sakada ka bixi jireen de timirtii iyo zabiibkii iyo gelaydii iyo masagadii iyo digirtii iyo waxyaabahaas ilaa waxaa laga soo reebaa un oo ay ku beerna mucasharna aan ahayn zakana ay ku bixi karta zakaatulfidri aqidka caanaha naska xadiidka isaga kaas keenay nacam ayb caanahaas qallalan marka laga reebo inta kale waxay imaanayaan waa inay mucashar ahaadaan ayb oo lagu bixiyo waxyaabahaas marka zakadu ay ka baxdo ayb saacaasna marka waa qadarkii uu la tilmaamay culimmada marka alimaam nawowi majmuuca wuxuu sheegaa saacaas waxaa lagu dabdin karo baag inuu ahaado ama haddii saac in loo bedelo miisaan iyo culays iyo wasni haddii loo bedelo iyadoo la awoodi karo saaciiba in lagu waxaysto waxaa waxaa fiican saaca in keyl ahaan loo ictibaariyo maxaa yeelay saacii haddii la yidhaaha loo bedelo culays miisaan ha laga dhiga haddii la dhaho waxa la miisaamayo waa kala bedelnaanayaan oo galley saac galley ah inta kiilo uu noqon karo iyo saac bahashan ah digirta yaryar inta uu miisaankeedu miisaanku tafaawudaa ah kala geli karaa waxa la miisaamayo yaa culayska ay ku kala duwanaa karaan saa darteed marka wuxuu leeyahay in beegga la isticmaalo qofka aan awoodi karin ama heli karin saaci nebigoo kalena ama cabirkiisa uunan uunan ogeyn shay mutayaqan ah oo isleeyahay saaci nebiga waa gaartay inuu ixtiyaadka sameeyo ku dadaalo waan masaladaasna wuxuu leeyahay abulfaraj addaarimi oo kutub badan iska leh ayaa kitaabka qoray ayuu leeyahay alimaamu الnawowi tan saacan iyo waxyaabaha kututacalluqo calaa kullin marka wixii saaci haddii la yidhaahdo waxaa loo bedelaa kiilooyin kiilooyinkaas mudaabiq mu ku noqon karto mana dabooli karto wax walbo ayb oo waxaa laga yaabaa shaciirta ki haddii la yidhaahdo saaci nebiga shaciir marka la fiiriyo ama qamxi qamadigoo kale qamadiga wuxuu la egyahay laba kiilo iyo afartan garaam ayaa la yidhi maalan gelaydu inay intaas noqonaysa ma aha qasab maaha waa isbedel baa ka jiraya oo qamadigu iyo gelaydu isku culays ma aha nacam inta suusku ou ka deeqana intan oo kale kiiladeedu tafaawud inuu imaadaa dhici karto marka laba kiilo iyo afartan shay walba ma dabooli karta macnaha waxaa dhici karta qaarkood laba kiilo bar inay iska gaaraan qaar inay gaaraan laba kiilo kale ay iska noqdaan qaar iyo laba kiilo iyo lix boqol oo garaam inay gaaraan marka waxaa fiican saac inuu isticmaalo haddii uu saaci yaqaano haddaanu aqooninna inuu ku dadaalo wax uun markaas ixtiyaadkii iyo wax ka badan inuu raadiyo ayb inuu sameeyo haddii qofku marka intuu dadaalo saaciina uu guto ziyaadana meeshaas ay ka soo baxdo ziyaadada tadawuco iskaga noqonaysa hadduu u niyeysta ayb saasaa culimmadu ay leeyihiin sheekh ibn cuthaymiin ayb waxaan maadaama taqdiirkoodu dhib badan yahay oo culammada laftirkooda markay qadarayaan ay leeyihiin waa taqriibi taxdiid maaha sunno iyo bidca lagama ratabo marka wax saasoo kale oo taqriib iyo iskaga socdo awalbaayb wax adiga go ma hubto oo ma hubtid oo aa ah haysatid saacyadaanna waxay u baahan yihiin iyaga laftirkooda taxqiiqoo yacnii waxaa laga yaabaa inay sanad u baahdaanba nacam ayb taxqiiqooda calaa kullin qofka inuu dadaalo ixtiyaadka ku dadaalo saasna wax ku bixiyaa fiican marka waxay ku qiyaasaan saaca nebiga markii la cabiray oo kiilo ahaan loo cabiray qamadiga laba kiilo iyo afartan garaam ayb waxyaabihii kalena de in la cabiray u baahnaanayan hadhow waa kala bedelmayaan mas'aladaasna imaamu nawowi majmuuca waa ku soo qaaday laftirkeeda ayb wa qadruhu saaca qadarkiisu khamsatu ardaalin shan rodol waaye wauluun iyo wauluثu riطlin rodol saddex meelood meeshiisa shan rodol iyo ulu oo bilciraaqiyi rodolka ciraaqiga ah rodol marka wax kiilo saan annaga hadda u isticmaalnoo kale ayaa loo isticmaali jiray waagii hore waana middaan midda keentay inay u ka hadlaba culammadu ay ka hadlaan zakaatulfirigii marka eh, waxyaabahaasu ka sheegay marka furuuc masaa'il marka ka imaa kartaa jirto ayb oo waxay tahay insaanku haddii zakaatulfidri uu bixiyo ajnebi qof a ka bixiyo biduuni idnihi ma ansaxaysa taas marka baraarujinna waa u baahan tahay qof weyn oo isagiiba laga yaabo yacnii ay zakadii ku laasimayso ayaa qof kaloo meel kale joogo kalaa zakadii ka bixinayo isagiina ma wakiilanin qofkaas ma dhacayso zakadaas marma ma ma gudmayso maxaa yeeley qofkan qof baaliq oo qaangaar oo isaga wax ku waajibeyn waaye waa inuu tawkiil samaysto oo uu wax qof wakiisho haddaan qof la wakiilanin oo hebel baa uun iga bixi doono kor iyo hoos iska tahay oo kale ama hebelkan uu bixiyo biduuni idni iyo biduuni wakaalo uu ku bixiyo ma ansaxaysa nacam laakiin dadka adiga nafaqadooda waajibka ay kugu tahay adiga oo adiga aad ka bixinaysid iyagu uma baahnid yacnii niyadooda iyo waxaa maxaa yaele taas adayba waajib kugu tahay ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo inay ku wakiishaan ama iga bixi naagta ku tiraa shardi ma aha laakiin qof kaloo ajnebi ah waa inuu isaga wakaalad ah ka haysato ayb waxaa kalooy u baahan tahay sakada niyo niyadaasi marka ictibaarkeedu see waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin culummada niyo looma baahno maxaa yeelay waa deyn a ah iska bixinaysoo kale waay saasaysan niyo ugu baahnayn laakiin deyn maahan middaanu waa cibaado sakadu dhinacna waxay ka tahay tabri'atu dimma waa ku jirtaa dhinacna cibaaday ka tahay nacam marka dhinacii cibaadanimadu wuxuu keensanaa niyo in lala imaado niyadaasina marka qalbiga unbaa u asalan inuu afkii markaas ka sheego uu yidhaahdo shardi ma aha ayb cunuga iyo majnuunka iyo maxjuuru calayhiga ilmaha yaryarka iyo agoonta iyo zakadan zakaatulfidriga middii kale waaba soo sheegnay middanna waa laga dhiibayaa maalkoodaana laga bixinaa agoon haddii uu maal leeyahay aabbihii uga tegood wakiil u tahay maalkiisaa zakada ka dhiibaysaa sida zakaatulmaalkaba aa uga bixinaysid middan zakaatulfitrigana xoolihiisaa laga bixinaya majnuunkii waa sidoo kale maxjuuru calayhi waa saas wahaakada nacam addooma hadday leeyihiin ilmahaas yaryarka ahna oo aabbahood maalan ou addoommo uga tegayna addoommadaas zakadoodana waa ka bixinaysaa maalkooda unbaa ka dhiibaysaa ila iyagaa nafaqadooda laga rabeeyey maalkoodaa laga bixinaya ayb ilmaha caloosha ku jiro zakaatulfidri uma baahna ee waajib kuma in laga bixiyaa waajib maaha cunug caloosha ku jiro ayb laakiin imaam axmed wuxuu yidhi waa iska fiican tahay in laga bixiyo biduuni isagoo aan waajibinin marka inaysan waajib ahayn ibnulmundir ijmaacuu soo raray uu sheegay ayb faslun watudfacu الzakaatu zakadii waa la dhiibaa mar hadda qasmu sadaqaaduu gelaa zakada qaybinteeda marka wuxuu leeyahay labadiiba waa isku daray maxaa yeele shaaficiyadu waxay qabaan hal masrif unbay ku baxdaa masrifu zakaati اlmaal iyo masrifu zakaati اlfitri waa isku mid ayaga agtooda ayb wa tudfacu الzakaatu zakadii waa la bixiyaa ila alasnaafi الhamaaniyati baa lagu bixiyaa sideeddii nooc sideeddii sinfi intii ka abaa xag ayaa lagu bixiyaa zakadii aladiina kuwaasoo dakarahum اllahu ilaahay uu sheegay tacaala sarreeye fii kitaabihi اlcasiiz uu ku sheegay fii qowlihi tacaala dhexdiisana uu ku sheegay inama asadaqaatu inamaa wax kaleba ma ahani asadaqaatu sadaqaadkii lilfuqaraa'i baa iskale u sugnaatay fuqaradii walmasaakiina ilaa aakhiri ilaaya faqiir marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay ama shaaficiyadu ay leeyihiin man laa maala lahu walaa kasba qof maalna aan haysanin kasabna aan haysanin ayaa faqiir la dhahay kasabna ma maalna ma eber waaye faqiirku kaasay marka dhahayaan wاlmiskiin almiskiinu cinda shaafici waxaa weeyaan man yaqdiru calىa maa yaqacu mowqica min kifaayatihi walaa yakfiihi miskiinkuna waxaa weeyaan qof awoodi karo waxa isaga kifaayadiisa wax ka mida inuu soo xasilsado laakiin waxa uu soo xasiliyaa kuma filna miskiinkaasaa la dhaha maalan marka ninka miskiinka kasab waaba haystaaba waa soo shaqaystaa suuqii waa aadaa waa soo xamaalaa guryahow dhisaa kasab waa leeyahay laakiin kasabkiisu waxa uu ku soo helo baahidiisa daruuriga ma buuxi karaan miskiin waa kaasoo kale qur'aankana waa ku jirta ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi اlbaxri ayagoo shaqaysanaya haddana masaakiin lagu sheegay qur-aanka uu ku sheegay kaasoo kale marka qawi muktasab waay inta la yidhaha zakadii ma loo diidi kara wuuba shaqaysanayaa laakiin kuma filna biilkiisi ma dabooleysa baahidiisi waa la sii karaa kaas miskiinku marka kaas waaye faqiirkuna man laa maala lahu walaa kasba faqiirku marka inuu qof boos a noqdo zamaana ou ama yacni curyaan yahay ama uunan shaqaysan karin oo kale jiro uusan la shaqaysan karin inay u wehelisaa shardi miya mase ma ahan ma shay maashan male taas ayb fuqaradii marka iyagu kuwaas waaye masaakiintuna waa kuwaasaan faqiir marka iyo miskiin wasfigaas faqrinimada iyo maskanada iyo marka lagu siinaayo dabcan waxaa la rabaa inuu muslim yahay hadduu gaal yahay zakada wax kuma laha waxaa kaloo la rabaa marka faqri iyo maskano wax lagu siinaayo in uusan ahayn reer bani haashim iyo reer banilmualib reer bani haashim reer banilmualib hadduu yahay faqiirba ha ahaadee ma lagu siinayo sakadii isaga mana sina kuma qaadanayo ayb ayb faqiir iyo miskiin waa yahay laakiin aday nafaqadiisu waajib kugu tahay zakadaadii adiga ma siinaysid waxyaabahaas marka mawaanic celin kara waalcaamiliina kuwa shaqaynayo calayhaa cala azakaati zakada kuwa korkeeda ka shaqaynayo oo soo aruuriyo ayb ujiray ku leeyihiin iyadana ujradaas marka zakadaa laga siinayaa shardii ree bani lmualib reer bani haashim waa inuusan ahayn laakiin caamilku isagu hadduu doono nin wax haysta ha noqdo isagoo nin qani iska aba oo wax haystaba faqiiri miskiin toona aan ahayn ayaa shaqadii zakada loo diray shaqadiisuu ku qaadanaa isaga markaa caamilnimada ayb waynilmualib iyo bani haashim bis waa inuusan ahaanin zakadan la ururinayana maalka zakada laba u qaybsamaa maal baaطina iyo maal daahira sideedaba maalka baaطinkaa qofka isaga iska bixinayo in lasoo ururiyo uma baahna maalka baaطinka marka waa dahabka iyo fidada iyo tijaarada tijaarada qofka maanta waxuu haysto iyo wax u kordhay iyo xawl inuu soo wareegey inuunan wareegin iyo wax isaga og yahay maahan dad inta lagu bixiyo ay soo aruurinayaan iyadana hadduu isagu marka uu dadka aruurinayo u dhiibo sakadeeda maalkayga waatan ay waa leeyahay wax dhiba male taas ayb waxa laakiin sucaadda loo diro waa maalka daahirka ah beeraha iyo xoolaha beeraha iyo xoolaha iyagu waa daahir beerihiina waa kharsi baa lagu samaynaa mirihi tii kalena marka waa markay soo go la arkaa xoolihiina waa kow laba saddex waa la tirin karaaba iyagana kuwaasaa marka dad loo diraa caamilku kuwaas iyu keenaa ayb waalcaamiliina calayha kuwa zakada ka shaqeynaya ayb wاlmu'alafati quluubuhum kuwa quluubtooda la dumaayo kuwa quluubtooda lasoo dumaa marka gaalo ay muslimiinba waa noqon karaan baa layidhi gaaladii marka laba noocay u qaybsamayaanoo qolo shartooda laga cabsanaayo iyo qolo marka iyagu islaamnimadooda iyo xoogaa raje ee laga qabo kuwaas laftirkooda xataa zakada inaysan waxba ka qaadanaynaa in badanoo shaaficiyada ka mida ah ay taxqiijiyeen abu isxaaq shiraazi iyo baqawi iyo say tilmaamayaan ayb waxay leeyihiin marka xoolihii nebiga uu dadkii mualafatulquluubka uu siinayay zake ma aysan ahayne khumusulkhumuskiisu ka siinaya ama khumuskii masaalixda loo baneeyey xoolihii baytulmaalka ku jiray masaalixdii iyo loogu talagalay ayuu nebigu wax ka sii jiray maahane zake ma waxba kama siinin gaaladii zakadii marka wax gaala laga siinaya marka male mualafatulquluubka marka zakada la siinayo waa muslim laba nooca ah qof markaas weji eh, isagu yani islaamnimadiisu sugan tahay fiican laakiin haddii isaga la dhaqaaleeyo qabiiladiisoo dhan baa laga yaabaa inay marka islaamku wax u taraan ama ay fiicnaadaan ayb ama iimaankiisaa dacfi ku jiraa waa muslim laakiin waxaa laysleeyahay kan hadday afar gaalaa u timaadaba inay wataanaaba dhici kartaba oo ay diinka ka saaraan meeshau dacfi waana jiraan dad badanoo saasoo kale oo haddii adduunyo yar gaaladu siiyaan iska gaaloobayo ama diinba aan danka gelaynin dadka noocaasoo oo kaleoo dacfigaas ku jira haddii la dhaqaaleeyo marka zakada wax laga siiyo waa la yeeli karaa walmualafati quluubuhum bayna soo gelayan hadd iyagu laakiin markaas waa muslimiina ogow la siinayo laakiin gaaladii iyaga wax ma ku leeyihiin mase kuma laha inaynan ku badan si yacni qaab taaliif loogu siiyaa male xoolaha kale oo khumusul khumuska iyo haniimada marka shan meelood loo qaybiyey meesheed meel ka mida in masaalixdii meeshii loogu talagalay in iyaga la siisiiyo waa la yeeli karaa lagu soo dumo wa fi riqaabi addoomihii marka iyadana addoomihiina marka waa la siiyaa addoomaha iyagana waa mukaatabiinta dhahayaan ayb shaaficiyada marka meeshan iyaga waxay leeyihin almukaatabuuna kitaabatan صaxiixa dadkii kitaabo saxiixa la kitaabeeyey amaa ninkii kitaabo faasidaa la kitaabeeyo kale maya isaga fasaad looguma kaalmay karay leeyihin ayb mukaatabo saxiixa nin la kitaabeeyey o lyidhi intaas haddaad ii keento xor baa tahay waa la siinaa intii marka orad bax ugeeyaa laleeyahy ninki sii markaasuu siinayaa saasuu marka uga xorooba iyaga marka suuradan mukaatabkay ka soo qaateen laakiin addoommo suuqa yaallo si addoonnimada looga bixiyo lacagtii sakada inta la qaado lasoo gato kadibna xoraa tihiin la yidhaha ma la yeeli karaa culammada qaaraa qabaan taa laftirkeeda wafi riqaabina waa la caam yeelay leeyihin mukaatab iyo nin addoonnimo markaas hadda ku jiroon laba kitaabaynin laakiin diinta la iibiyo xornimadiisa la sii karo kulli waa lagu yeeli karaa ay dhahayaan waalkhaarimiina kuwii deynoobay khaarimka isaguna waxaa shardi ah ninka deynoobay ee deynta laga bixi rabo oo sakada wax laga siinayaa la soo deyntiisa iskaga gudo horta waxaa shardi ah deyntu inay xaallo tahay an takuuna xaalatan hadda inay tahay deynta dayn laba sano kabacdi laga raba hadday tahay sakada sanadkan lama siinayo isaga shardiga kale waxaa weeyaan waxa uu ku daynoobay sabab mubaaxa inay tahay ugu yaraan sabab mubaaxa inay tahay macsi hadduu ku daynoobayna oo wax deyntan uu ku galayba ayba dembiba ahayd awalba markaas waxay leeyihiin qabla towba ma la siinayo waxba laakiin bacda towba ninkii waa towbad keenay xaalkiisii waa hagaagay dayn awel wej xaaraana uu ku galay baana qaa'imku oo loo haystaayo madaxiisa uu xihan yahay waa laga bixinayaa markaa si loogu towbadii loogu loogu kaalmeeyo qabla towba iyo bacda towba waay marka hadduu dembi xaaraan ku dembaabay ayb haddii marka qabla towba ma la siinayo deyntuna inay xaallo ay tahay ayb haarimka isagu marka saasuu leeyahay amaba hadduu ku daynoobay dad muslimiina dagaashan heshiisiintooda iyo wax lamid oo kale waa leeyahay waa la siinahaniba ha iska ahaada markaas ayb wa fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa wa fii sabiili llaahina marka la iطlaaqo alguzaatu aladiina laa sahma lahum fii diiwaani اlmurtasiqati ayb dadka oo xilliga cumar diiwaana la sameeyey dadka ciidanka diiwaanka aan ku jirin oo iyagu mutadawiciinta ah kuwaas iyaga markaas in qalabkoodii iyo hubkoodii iyo sahaydoodii iyo dagaalka ay ku aadayaan laga bixiyo zakada laga dhiibo lagu bixiyo waa la yeeli karaa oo wafii sabiili اlahi marka kuwaas waa iyadana ayb ayb wa fii sabiili illaahi marka wax kaleo de waxyaabaha kaloo soo geli kara waxaa ugu dhow xajka xadiid nebiga salى اllahu alayh ali wasalam uu yidhi xuja maca imra'atika naagtaada la xaji faina alxaja fii sabiili اllahi faina alxaja fii sabiili اllahi taas waa la yidhaahdaa culammada qaar xajkuna waa soo gelaa qof faqri oo kale laga zake haddii looga baxsho ayb laakiin sida suuradaasaa un lagu hadhadlay wax kale oo fii sabiililaahi soo gelaayo oo aan jihaadkaas ahayn ma laha wixii kale marka sadaqada tadawuca ayaa lagu bixinayaa wax kale waa laga ilaalinawabni sabiili ibnu sabiilkii jidku joogii ninkii musaafirka ahaa ama beledkaasba haka baxo markaas ka bilaaba safar ama nin beledkaas socodku maraayo ha noqdo ninkii maalan halkaanuu joogaa waxbaa uga xayirmay safar iyo nooliyo u baahan yahay sekadii wax layga siiyey waa dhihi karaa ani beledkan waxaan ku ahay nin maraayaan ahay waxna ma haysta hadda waxba ma hayo waa leey waa la siinaya <clears throat> ama nin markaas inuu baxaba raba ha noqdo safar markaas aan macsi ahayn oo isaga dan u abuu rabaa inuu baxo waxuu ku baxo ma haysto zakadii marka hala isiiya hadduu yidhaahdo waa la siinaya orod safar ku gal ayb laakiin hadduu safarku safar macsi yahay ma bannaana oo macsi looguma kaalmaynayo intaan marka shaaficiyadu waxay leeyiin sideedan sinfi ayaa zakaatulmaalka iyo zakaatulfiطriga labadaba la siiyaa laakiin zakaatulfiطriga waxaad moodaa yacni naska marka la fiiriyo inay ku xoog badan tahay masaakiinta in la siiyo iyo fuqarada xadiidka nebiga salى اllahu عalيه ali wasalam wuxuu ahaa rasuulka zakaatulfiطrigi buu farad yeelay duhratan lisaa'imi can الrafaثi wاllagwi wa ducmatan lilmasaakiin masaakiinu sheega dadka masaakiinta inay u noqoto waxay quutaan oy cunaan zakaatulfiطrigana badar iyaa la baxshaa oo maal hadda iyo qiimo inaan la bixinin baa madaahibta u badan yihiin madhabkuna oo qabaa marka nin hadda deyn lagu leeyahay badar muxuu u tarayaa nin deyn loo haysto badar waa haystaa isaga laakiin khaarim waayo maalan khaarim ayaa joogo sakaatulfitri ha la siiyo yacnii badarkii ninkan uma baahnay wuxuu u baahan yahay wax deyntan ka bixiyo marka eh, addoon la xoreynaayo kale mukaatab badar uma baahno wuxuu u baahan yahay maal marka siyaaq aayaddan ibnu taymiya wuxuu leeyahy waxaa ka muuqato eh, zakaatulmaalka in laga hadlaayo oo waxaa ka soo horreysa waminhum man yelmizuka fi اsadaqaat fain ucطuu minhaa raduu wain lam yucطw minha idaa hum yaskhatuun aayaadkaasaa ka soo horreeyiin marka zakaatulmaalka ayaa siyaaq u ahay laakiin shaaficiyadii madhabku saas saanay qabaan wa ilaa man ayaa la siinayaa yuujadu la helayo minhum dadkaa la sheegay ka mid a walaa yaqtasiru mana ku gaabsanayo calىa aqali min alaaثatin saddex wax ka yar min kulli sinfin sinfi kasto ila alcaamil caamilka maahanwuxuu leeyahay iyo haddana masaladan waxay tahay maadaama sideeddan loo sheegay hadday sideeddu wada joogaan waa inuu gaargaarsiiyo sinfi eh, ma ku gaabsanayo sinfi kastaana ugu yaraan saddexu ka seena ilaa caamilka maahan saddexdan marka intay ka keeneen shaaficiyada waxay ka keeneen jamca inama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiini wاlcaamiliina jamca ku jiro waxaas dhan wa aqalu اljamci alaaatun saddex faqiir saddex miskiin wahaakada saddex khaarim waxayba la heli karo inta joogto sinfi walba inuu ugu yaraan saddex siiyo hal iyo laba inuusan wax dhan gacanta ugu ridin maxaa yeele intaan dhanba xaqay ku leeyihiin waana loo sheegay waa in la gaarsiiyaa bay leeyihiin ayb ayb waxaa marka wa ilaa man yuujadu minhumna wuxuu ku ishaarayaa haddii la waayo asnaafta qaar ka mida oo qaar la helo inta joogto unba wax siinaya intii la waayo adig keen ma la dhahaayo ayb haddii kulligood la waayana zakada waa meelaa la dhigayaa nacam ilaa kulligood la helo ama qaarkood un la helo nacam jeebkaaga ma ku celinaysid nacam sakadii meelaa la dhigayaa markaas sidii kale waxaa la raadinayaa dadkii marka wixii mustaxiq markaas mudan ayb walaa yuqtasaru ma la gaabsado calaa aqali min alaaثatin saddex wax ka yar min kulli sinfin sinfi kastaa saddex wax ka yar looguma gaabsado ila alcaamilu caamilka maahani inuu hal noqdaa dhici karta sasas ay leeyihin caamilka dhanba inuu mid noqdaa suurtagal noqon kara وamسaة شhanna laa yajuuزu ma banaana dafcuhaa zakadii siinteedii ilayhim iyaga xaggooda in lagu bixiyo lagu siiyo alghaniyu kii aniga ahaa bimaalin maal hani ku ah aw kasbin ama kasab hani ku ah nin maalow qani ku yahay oo xoolo badanaa gurigu yaallaan saasuu qani ku yahay amase maal badan uma yaalleen laakiin maanta hadduu suuqaan aado kifaayadiisao dhan uusoo helaan shaqana waa jirtaa isagiina xirfaddii waa leeyahay hadduu dhaqaaqo daruuriyaadkiisa xaajaadkiisa kulli waa soo xasilsan karaa male lama siinayo walcabdu addoonna lama siiyo maxaa yale addoonku waxma milkiyo sayidkiisa iskale xoolihiisiina wa banuu haashimin reer bani haashimna lama siiyo wa banulmualib reer banilmualibna lama siiyo banulmualib iyo cabdulmualib iyo mualib hadda isku qaldin ayb cabdulmualib nebi awowgiisii koowaad mualibkan la sheegayana haashimuu la dhashay oo la siman yahay nebigu calayh isalaatu wasalaam waa moxamed bn cabdillaahi ibn cabdilmualib ibni haashim ibn cabdimanaaf mualib ibn cabdimanaaf haashim ibn cabdimanaafaa wada dhashay ayb marka nebiga awowgiisii labaad iyo mualibka isku aadan maraimaam shaafici qoladiisa waa mualibiyiinta ayaga marka lama siiyo banu haashim iyo banulmualib banulmualib marka dad la simanaa jiro oo nebiga ay isku abtirsi un ka gaaraan isku meel ayb reer bani cabdishamsi oo kale iyo cumaan qoladiisii iyo kalaa ka mida haddana iyaga kuwaas waa la sii karaa sekada maxaa dhacay isku meelay nebiga u joogaane waaa cumaan markay weydiiyeen cumaan iyo sidaas ay nebiga su waa kii ku yidhi ma aysan na faaruqin jaahiliya iyo islaam midna marnana ma aysan faaruqin reer bani lmualib hum wa naxnu sawaa inagii ayaga isku midaaniyaga marka markii nebiga la gooyey calayhi salaatu wasalaamay garab istaageen reer bani lmualib reer bani haashim markii la gooyey gardarrada lagu gooyey ayay garab istaageen dulmiga waa iska diideen marka tanay ku mutaysteen marka fadligan iyo sharaftan wاlkaafiruuna lama siiyo qof gaalana zake lama siiyo ayb wixii marka qalbigiisa lagu soo dumaayo iyo waa in laga bixiyaa meelo kale zakada ma helaan waman talzamu اlmusakii ninka zakaynayo kay ku laasimaysaa nafaqatuhu nafaqadiisa ay ku laasimaysana laa yadfacuhaa ayb laa yadfacuhaa ma dhiibo kan zakada ay ku waajibayso ilayhim kuwaas nafaqadoodu ay waajibayso ayb bismi اlfuqaraa'i wاlmasaakiin kuma siiyo ayb waman qofkii talzamu lmusakii musakigu qofka zakaynayo ay ku laasimaysa nafaqatuhu nafaqadiisu laa yadfacuhaa ma dhiibo ilayhim kuwaas uma dhiibo ninka musakiga ah bismi اlfuqaraa'i wاlmasaakiin uguma dhiibo laakiin waxay aan intaa ahayn waa kusii karaan maxay noqon karaan maalan waxay noqon karaan bismi اlkhaazi waa ku sigi karaan nin adiga nafaqadiisu waajib kugu tahay ayaa duulaana u socdaa ayb faqiirnimo iyo miskiinnimo maaha faqiirnimo iyo miskiinnimo adaa lagaa rabaa taas inaad daboosho oo nafaqadii macnaheediiba waayo taas laakiin khaswigan iyo duulaankan nafaqadii adiga waajib waajib kugu saaran maaha inaad nafaqadii uu ku duuli lahay bixiso awalba laguma saarin oo isagaa laga rabay soo maha nafaqada taas middaa nafaqadeeda hadda marka bismi اlghaswi ama bismi اlghaazi isagoo awaal waa ku sii kartaa marka asnaaftii zakada waxaa ka mid ahayd wafii sabiili اllaahi hadduu sabiili llahi ku jira marka haddaad u dhiibtood siiso way bannaan tahay taas saas ka wadaan ayb ama waa daynoobayba qofkii aad nafaqadiisii ay waajibka kugu ahayd daynaa loo haystaa bismi اlkhaarim waa kusii kartaa laakiin bismi اlfaqri bismi alfaqiir wاlmiskiin ayaa la diidaya maxaa yeele taasi adaaba la rabay inaad ka daboosho waajib kugu ahayd ayb zakaatulfidrigii marka iyo zakadii iyo sidii loo qaybin lahaa halkaasu ku dhameeyey kitaabu siyaam siyaamkiibu u kitaab yahay soonkii ayb alsiyaamu waالsawmu waa masder labaduba ya Ah, wayajuuzu waxaa bannaan buu yidhi bismi kownihim ahaanshadooda magaceeda inuu ku siiyo gusaatan wakaarimiina kuwa duulay ama kuwa daynoobay ayb